بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii jawaahiru lbukhaari ayaanu ku jirnaa weli baabu dikri almalaa'ikati malaa'igta sheegideeda ayuu baab u yahay ama xuska malaa'igta iyo wa axibullah ilaahay jacaylkiisa wa axib allaha yuxibuka annaas iyo wa atwaaru khalqin khalqin annutfa ilaahay jeclow dadka way ku jeclaanayaane ilaahay qofkii jeclaada dadku way jeclaanayaan ilaahay jacaylkiisay dadku kugu jeclaadaan iyo khalqiga nudfada heerarka ay markaa marto nudfada waa dhibicda biyaha ah marka raximka lagu daadiyo kadibna ilaahay heerarka uu markaa marsiiyo intaasaa markaa looga hadlayaa can abi hurayrata radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga idaa axabba allaahu hadduu ilaahay jeclaado alcabda addoonka naadaa jibriila jibriil ayuu u naadiyaayo wuxuu yidhaahdaa jibriilow ina allaha yuxibbu fulaanan ilaahay hebel buu jeclaaday fa axibhu wajeclow fae jeclow macnaha ilaahay hebel ayuu jeclaadaye fa axbibhu jeclow adigana fa yuxibbuhu jibriila jibriilu baa jeclaada fa yunaadii jibriil waa naadinayaa fa yunaadii jibriil jibriil wuxuu ku dhex naadinayaa fii ahli asamaa'i samada ehelkeedoo wuxuu leeyahay ina allaha ilaahay yuxibu fulaanan hebel ayuu jeclaadaya faaxibbuuhu idinkana jeclaada fayuxibbuhu waxaa jeclaanaya ahlu samaa'i samada ehelkeeda dumma ka bacdi yuudacu waxaa loo soo dejinayaa lahu asaga qofka ilaahay jeclaaday jacaylkiisa waxaa loo soo dejinayaa alqabuulu aqbalitaan fil ardi arlada dhexdeeda lagu soo dejinayaa inay aqbalaan dadka arlada ku sugan ee arlada jooga ayaa lagu soo dejinayaa macnaha in allaala inta taqaanee mu'miniinta oo dhan markaa way jeclaanayaan wa can zeyd bin wahbi qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni mascuud radia allaahu canhu xadaanaa waxaa noo sheekeeyey rasuulkii ilaahay sala allahu tacaala calayhi wasalama wahuwa rasuulkuna alsaadiqu almasduuqu saadiq waaye mid run badan haddana masduuqahoo hadalkiisa la rumaysto waaye nebiga sala allahu calayhi wasalam nebigaa noo xadiifeeyoo xadiid noo akhriyey waana runbadna hadalkiisa la rumaysta qaala wuxuu yidhi ina axadakum axadkiin yujmacu waa la jamciyaa khalquhu abuurkiisa fii batni ummihi hooyadii caloosheedaa lagu kulmiyaa arbaciina yowman afartan maalmood ayuu dhibic ahaanayaa uma ka bacdi yakuunu calaqatan xinjir buu ahaanayaa waa dhiig adkaaday midlu daalika intii oo kale waa afartankii oo kale waa siddeetan maalmood uma ka bacdi yakuunu wuxuu noqonayaa mudqatan cad yar oo hilib ah midla daalika intii oo kale oo afartankii kale waa boqol iyo labaatan maalmood markuu yahay uma yabcafu allaahu ilaahay wuxuu u soo bixinayaa uu u soo dirayaa malakan malag baa markaa loo soo dirayaa malag ayaa loo soo dirayaa malagii mar allaala marka loo soo diro ayaa fa yu'maru waxaa la amrayaa malagii biarbaci kelimaatin afar kelimadood qoritaankooda kelimadooyin afar ah inuu qoro ayaa markaa la amrayaa wayuqaalu lahu waxaa loo odhanayaa uktub qor camalahu camalkiisa qor wa risqahu risqigiisana qor wa ajalahu ajashiisana qor wa shaqiyun inuu yahay mid shaqi ah oo ayaan daran oo kaafir ah aw saciidun ama inuu yahay mid saciid ah oo markaa liibaanay tumma ka bacdu yunfaqu fiihi ruux ruuxdii waa markaa lagu afuufayaa ruuxdii ayaa markaa lagu afuufayaayo ilaahay adwaarta iyo heerarka ayuu markaa soo marinayaa fa ina arajula rajulku naagtuna waa la mid oo minkum adinka idinka mid ah layacmalu waa camal qabanayaa xataa maa yakuunu ilaa aysan u ahaaninaysan u jirsanin baynahu baynkiisii wa bayna aljannati jannada iyo asaga inta u dhaxaysa ilaa diraacun dhudhun maahane fayasbiqu waxaa ka hormarhaya calayhi korkiisa kitaabuhu kitaabkiisa fayacmalu waa camal qabanayaa bicamali ahli nnaari dadka ahlu naartaa camalkooda ayuu qabanayaa saasuu ku gelayaa wayacmal wuu camal qabanayaa haddana macnaha bicamali ahli nnaari wayacmala xataa maa yakuunu kuna waa camal qabanayaa ilaa aysan u ahaanin baynahu iyo wa bayna annaari asaga iyo naarta inta u dhaxaysa ilaa diraacun dhudhun maahane fayasbiqu calayhi waxaa ka hormaraya oo ka dhaqhaya alkitaabu kitaabkii loo qoray hooyo caloosheeda intii uu ku jiray fayacmalu waa camal qabanayaa bicamali ahli ljannati ahlu jannaha camalkooda saasuu markaa jannadii ku gelaya wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama idaa kaana hadday ahaato yowmu aljumucati jumcada maalinteeda kaana waxaa ahaanaya calaa kulli baabin albaab walba oo min abwaabi almasjidi masaajidka albaabihiisa ka mid ah almalaa'ikatu malaa'ig maalin kasta oo jimcaha albaabaha ee masaajidka malaa'ig baa imaanaysaoo safanaysa yaktubuuna way qorahayaan alwala faalwala sida laysaga soo kala horhoreeyo yay dadka markaa u qorayaan awal iyo awal bay qorahayaan fa idaa jalasa alimaamu imaamku hadduu fadhiisto oo khudbada inuu bilaabo mixraabka ama mimbarka uu ku soo fadhiisto dawow way duubayaan assuxufa waraaqooyinkii waraaqooyinkii ay wax ku qoraayeen oo dhan bay duubayaan wa jaa'uu markaasay imaanayaan yastamicuuna adikra ayagoo dikriga dhegaysanaya dikriga khudbada markaa loola jeedaa tiibay markaa dhegaysanayaan qof kale oo markaa la qoraaya ma jiro ra'iiska magaalada ugu sarreeyay duqa magaalada haddii aad tahay oo imaam malaa'igtii waraaqihii duubeen aad soo gasho qofku qoranaya markaa ma laha can abi darin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala annabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama qaala lii jibriil jibriil baa wuxuu ii yidhi calayhi asalaam man maata qofkii dhinta oo min ummatika ummaddaada ka mid ah laa yushriku billaahi shay'an asagoon ilaahay waxba u shariig yeelin dakhala aljannata jannada ayuu gelayaa ow amase lam yadkhul innaar naarta ma gelaayo waa isku mide naar geli maayo ama jannaduu markaa gelayaa qaala abuu abuudar wuxuu yidhi wain zanaa wa in saraqa hadduu sinaysto iyo hadduu xada xataa ma gelayaa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wain wa in ayuu yidhi nebiga sal allahu alayh wasalam ay wa in waqaca minhu dalika arrintaa hadduu ku dhaco xataa waa gelayaa waay maca anna zinaa min xaqi illaahi sariqadana min xaqi alcibaad ay markaa tahay waa gelayaa wa in zanaa wa in saraq hadduu xado wa in zanaa wa in saraqa qaala rasuulku wuxuu yidhi wa in haba sameeyo can caaishata radia allaahu canhaa qaalad waxay tidhi xashawtu waan cubay linnebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam wisaadatan barkin nebiga barkin ayaan u sameeyey oon u cubay fiiha tamaafiilu masawiro ay ku qoran yihiin barkin masawiro leh ayaa nebiga u dhigay bay tidhi ka'annahaa sidii numruqatun oo kale ay markaa tahay wanamaariq bay ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala fa jaa'a waa yimid faqaama wuxuu istaagay bayna albaabayni labada albaab dhexdooda waa labada dacal albaabka laga soo galo wajacala wuxuu guda galay nebiga yataghayaru wajhahu wajhuhu inuu wejigiisu doorsoomo wejigiisaa isbeddelay rasuulka oo wuu doorsoomay faqultu waxaan idhi maa lanaa yaa rasuul allah maxaa dhacay rasuulkii ilaahayow maxaan hallaynay rasuulkii ilaahayow qaala wuxuu yidhi maa baalu haadihi alwisaada barkimooyinkan xaaladoodu waa maxay qultu waxaan idhi wisaadatun barkin waaye jacaltuhaa aan kuu yeelay laka adiga litadajica calayhaa saad markaa ugu jiifato barkin inaad ku seexato aan ugu talagalay waaye qaala rasuulku wuxuu yidhi amaa calimta amaa calimti miyaadan ogay caaishay anna almalaa'ikata malaa'igtu laa tadkhulu inaysan soo gelaynin baytan guri fiihi suura ma sawiro ku sugan yihiin wa anna man sanaca asuwarata qofka masawiradan sameeyana yucadabu waa la cadaabayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo yaquulu waxaa loo leeyahay axyuu nooleeya maa khalaqtum waxaad abuurteen wixii aad abuurteen soo nooleeyoo naf soo geliyaa la leeyahay baabu man dacaa qofkii u yeerta baabkiisii waaye imra'atahu naagtiisa ilaa firaashihi gogashiisa oo fa abad markaa ay diido wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii allaa yidhi idaa daca arajulu rajulku hadduu u yeerto imra'atahu xaaskiisa ilaa firaashihi firaashkiisa marka la leeyahay waa kinaayo oo jimaaca laga kinaayoonayaa xataa yuusan firaashkiisa ahaan oo firaashkeedaba ha ahaadee asagoo raba nafteeda oo fa abad ay diiddo oo fa baata uu baryo khadbaanan asagoo u caraysan calayhaa korkeeda lacanatha almalaa'ikatu malaa'igtaa lacanadaysa malaa'igtaa lacanada xataa tusbixa ilaa uu ka waabariisto ilaa ay ka waaberiisato waagu baryo way lacanadaysaa riwaayadaha qaar waxay leeyihiin ilaa ay ka raaligeliso baabu sifati aljannati wa ahliha jannada sifadeeda iyo ehelkeeduu baab u yahay iyo wamaa ucidda lahum wixii loogu diyaariyey jannada dhexdeeda wixii loogu diyaariyey can cabdullaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi idaa maata hadduu dhinto axadukum midkiin fa innahu yucradu waa loo soo bandhigaa calayhi korkiisa maqacaduhu makaanu fadhigiisa ee uu lahaa bilghadaati subxi iyo waalcashiyi galabtiiba fa in kaana hadduu yahay min ahli aljannati jannada ehelkeeda hadduu ka mid yahay fa min ahli aljanna wa ahlu janna oo ahlu jannaha maqcadkooda iyo makaanu fadhigoodii jannadooda yaa loo soo bandhigayaa subax iyo galabba wain kaana min ahli nnaari hadduu yahayna fa min ahli nnaar cadaabkooda markaa loo soo bandhigayaa macnaha camalkooda ee wixii ay lahaayeen oo abaal ah ayaa loo soo bandhigayaa waa meesha ilaah ka yidhi markuu fircoon ka hadlahayay annaaru yucraduuna calayha khuduwan wa cashiya naar baa loo soo bandhigayaa subax iyo galabba wa yowma taquumu asaacatu maalintay saacadda qiyaamo qumaysana waxaa loo odhanayaa adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaabi fircoon ahalkiisa geliya cadaabkiisa ugu adag can abi hurayrata radia allaahu canhu can ilnabiyi sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi qaala allahu caza wajalla ilaahay wuxuu yidhi acdadtu waxaan u diyaariyey licibaadiya asaalixiina addoommadayda saalixiintee suusuuban jannada dhexdeeda waxaan ugu diyaariyey maa shay laa caynu ra'ad ili aysan arkin walaa udunun samicad dhagana aysan maqlin walaa khatara aanna ku soo dhicin calaa qalbi basharin bashar qalbigiisa qof bani aadam ah qalbigiisana aan ku soo dhicin faqra'uu aqhriya aayaddan in shi'tum haddaad doontaan aayaddaasoo ah falaa taclamu nafsun naf ma oga falaa taclamu nafsun naf ma oga maa ukhfiya lahum wixii loo qariyey oo min qurati acyunin ilqaboobsi ah wixii ilqaboobsi ah oo jannada loogu qariyey oo raaxo ah ma oga buu yidhi nebiga akhriya aayaddaa haddii aad doontaan can abi hurayrata radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalam awalu zumratin jameecada ugu horraysa oo teliju ljannata jannada gelaysa suuratuhum suuradoodu iyo qaabkoodu calaa suurati alqamari dayax suuraddiisa oo kale waaye waa sida bisha oo kale oo leylata albadri habeen afar iyo tobanaad ah laa yabsuquuna fiihaa ku candhuuftufi maayaan jannada gudaheeda candhuufi ma qabanayso candhuuf ma ka imaanayso walaa yamtakhituuna ma xaakoonayaan walaa yatawaqatuuna ma saxaroonayaan aaniyatuhum weelashoodu fiihaa jannada gudaheeda ay ku isticmaalayaan addahabu waa dahab amshaatuhum shallooyinkoodu min addahabi dahab bay ka ahaadeen iyo walfidati qalin wa majaamiruhum idin unsigoodu aluluwatu waa geedkaa aad u carfahaya idin uunsigooduna waa geedkaa uluwaha ah macnaha waa cuudka hindiga ah kaasay isticmaalayaan macnaha kaasay isticmaalayaan oo kaasay ku idin uunsanayaan idin uunsigooduna waa kaa walikullin eh, eh, wa rashxuhum dhididkooduna almisku waa miski rashxiga iyo carqiga ka soo baxaya sida dhidid ee dhididka ka soo baxaya wuxuu eh, mid ka soo baxayana dhididka ka soo baxaya wuxuu u soo udgayaa buu dhahay nebiga sidii miski oo kale walikulli waaxidin mid kasta oo minhum walikulli waaxidin mid kasta oo minhum ahlu jannaha ka mid ahna zawjataani laba xaas buu markaa leeyahay laba zawjo ayuu markaa leeyahay oo min nisaa'i dunyaa ah ama muxuurlacaynta ah waayo qof kasta oo jannada gala toddobaatan iyo laba gabdhood baa la siin buu dhahay nebiga laba waa kuwa adduunka toddobaatanna waa xuuralcayn cagsigana way jirtaayo toddobaatan baa kuwa adduunka ah labana waa xuuralcaynta ah yuraa waa la arkayaa gabdhaha mukhusuuqihima shanshooyinkooda dhuuxa ku dhex jira min wara allaxmi min waraa'a allaxmi baa laga arkayaa hidibka gadaashiisa waa min alxusni qurux daraaddeed la baynahum wax iskhilaaf ahna dhexdooda ma ahaanin laba isdagaalaysa ma jirta walaa tabaaquda isku carooshana ma jirto quluubuhum qalbiyaalkoodu qalbu rajulin nin qalbigiisa oo kale waayo waaxidin oo keliya yusabbixuuna allaaha ilaahay bay nasahayaan bukratan subax iyo wa cashiyan galabba can sahal bin sacad radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala wuxuu uhi nebiga layadkhulunna waxaa gelahaya aljannata jannada min ummatii ummaddayda xaggeeda waxaa ka gelaysa sabcuuna alfan toddobaatan kun aw sabcami'ati alfin ama toddoba boqol oo kun laa yadkhul awaluhum xataa yadkhula aakhiruhum kooda hore geli maayo ilaa kan dambe uu galo maxaa laga wadaa kooda hore geli maayo ilaa kan dambe uu gala hal mar bay isla gelayaan macnaha bian yadkuluu safan waaxidan dafcata waaxida ayadoo ah ay markaa gelayaan wujuuhuhum wejiyaalkoodu calaa suurati alqamari waa dayax afar iyo dayax waaye oo leylata albadri habeen afar iyo tobanaad ah habeen badri ah ayuu markaa u eg yahay baabu sifati naari wa ahliha fiiha sifada iyo qaabka naarta iyo ehelka gudaheeda ku sugan buu baab u yahay can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ishtakat innaaru naartiibaa sheegatay ilaa rabbiha rabbigeed ayay u sheegatay oo faqaalad waxay tidhi rabbi rabbiyow akala bacdii bacdan qaarkii baa qaarka kala cunay ilaahayow waa iscunay bay tidhi oo tiibay ilaahay u sheegatay fa adina lahaa wuxuu u idmay ilaahayna binafsayn binafasayni buu u idmay laba neefsasho nafsin fi shitaa iyo wa nafsin fi sayfi xilliga shitaha inay hal mar neefsato waa qaboobahe xilliga sayfka waa jiilaalkani inay hal mar neefsato fa ashaddu maa kan u daran oo tajiduuna aad helaysaan filxarri kulaylka waa neefsigii jiilaalka ay neefsatay iyo sayfka wa ashaddu maa kan u daran oo tajiduuna aad helaysaan oo min azamhariira waa qabowga qabowga daran ee aad helaysaan waa zamhariira oo hal mar markaa neebsatay wa canhu aydan waa saxaabigii hore waa abi hurayre qaala wuxuu yidhi naarukum naartiinaan naartan aad wax ku karsanaysaan jus-un waa gobol oo min sabciina jus-an toddobaatan gobol oo min naari jahannama ka ah naarta jahannama inta toddobaatan loo qaybiyey waa qayb ka mid ah qiila waxaa loo yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow in kaanad haddii ay saa tahay la kaafiyatun aydaaba ku filane ahlu naarka tan baaba ku filan cadaabkeeda loo adkaysan karin qaala rasuulku wuxuu yidhi fudilat waa la siyaadinayaa calayhinna korkeeda bitiscatin wa sittiina lixdan iyo sagaal jus-an oo gobol ayaa lagu soo kordhinayaa halkii gobol ee kan ahaa toddobaatankii gobol meeqaa ka dhiman waa sagaal iyo lixdan waa lagu soo darayaa kulluhunna dhammaantoodna midlu xarrihaa kulaylkeedoo kale ay tahay waa kulaylkii jahannama ama kulaylkan oo kale can usaamat bni zayd ibni alxaarif radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yujaa'u waxaa lala imaanayaa birajulin nin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo fa yulqaa waxaa lagu tuuraa fi nnaari naarta fatandaliqu waxaa soo qubanaya aqataabuhu min mindhiciradiisaa fi nnaari naarta ku soo daadanaya fayaduuru markaasuu ku wareegayaa kamaa yaduuru lximaaru dameerkusuu ugu wareego biraxaa ee waxshiidaha biraxaahu ugu wareego raxihiisa macsara shiidaha ilaan dameer bay marka gobolkamidu isticmaali jireen geel ayadoo lagu isticmaalayo waan soo gaaray aniga hadda waxay noqotay ama ay gaarsiisan tahay in mishiin lagu isticmaalo fayajtamicu waxaa u soo ururhaya ahlu nnaari ahlu naarka calayhi korkiisa fayaquuluuna waxay odhanayaan ay fulaan yaa fulaan hebeloo maa sha'nuk maxaa kugu dhacay maa sha'nuka xaaladaadu maxay tahay alaysa sow ma ahayn kunta kii ahaa ta'murunaa alaysa kunta sow ma ahayn ta'murunaa kiina amra bilmacruufi wanaagga oo watanhaanaa naga reebi jiray can ilmunkari xumaanta qaala wuxuu leeyahay haa kuntu waxaan ahaa aamurukum mid idin amra bilmacruufi wanaagga walaa aatiihi anna mala imaan jirin wa anhaakum waxaan idinka reebi jiray can ilmunkari munkarka waaatiihi anna waa la imaan jiray can ibni cabbaasin radi allaahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ama ina axadukum axadkiin idaa ataa markuu u tegahaya ahlahu ehelkiisa xaaskiisaa loola jeedaa uu rabo inuu barakaysto ee u jimaaco wa qaala uu yidhaahda bismiillaahi ilaahay magiciisaan ku bilaabayaa allaahuma ilaahayow jannibna shaytaana shaydaanka naga durji oo naga fogay oo naga dhaqaaji wajannib ashaytaana shaydaanka waxaad ka fogaysaa maa rasaqtana waxaad markaa nagu arsuqayso owlaad ah ilaahayow naga fogay shaydaankana ka fogay maa rasaqtana fa rusiqaa walada oo walad lagu arsuqo oo ilaahay nudfadaa habeenkaa baxday ilmo ka dhigo lam yadurrahu ashaytaanu shaydaanku ma dhibo shaydaanku wuxuu ka qaadayaa ma jira can jaabir radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi ida istajnaxa alleylu habeenku hadduu daboolmo ow mugdiyoobo habeenkii haddii uu soo qaabilo mugdigiisa ow kaana ama la gaaro junxu lleyli habeenka gobolkiisii mugdigiisa fa kuffuu qabta oo celiya sibiyaanakum ilmihiina carruurta guriga ku celiya fa inna ashayaatiina shayaadiintu tantashiru way faafayaan xiina idin wakhtigaasi wakhtigaasi shayaadiintu way faafaan waayo xaraka ee maxaa yeelay habeenkii amkan waaye oo way ka suuragal badan tahay maalinta marka xilligaabay shayaadiintu faafaan fa idaa dahaba haddii uu baxo saacatun waqti oo min alcishaa'i cishihii ka mid ah qadar cishaha ka mid ah haddii la gaaro fakhalluuhum iska sii daaya carruurta furaha ciyaaraanee fa e, e, kuffuu sibyaanakum ilmihii e, fakhalluuhum waaqliq xir baabaka albaabkaaga xiro wadkur isma allah ilaahay magaciisana ku xus waadfi dami misbaaxa kafaynustaada wadkur isma allaahi ilaahay magaciisana ku xus wa awki haruub oo dabool siqaa'aka sibraarkaaga inaa waa weelka wax lagu cuno siqaa'ana waa weelka wax lagu cabo wadkur isma allah ilaahay magaciisa ku xus wa khammir dabool inaa'aka weelkaaga wadkur isma allaahi ilaahay magaciisana ku xus markaad daboolaysa wax kale haddaad weyso waxaad ku dabooshay haddaad weysa walow tacrudu adoo u bandhiga oo ku gudbiya oo dusha ka saarada ha ahaada calayhi weelkii korkiisa shay-an waxba waayo habeenkii waxaa soo dega cuduro weel furanna ma dhaafaano way galaan weel daboolanna ma taabtaan shayaadiintana waa saasoo kaloo weel furan bay galaan kii daboolanna ma furaan can cabdullaahi bni abi qadaada radia allaahu canhu can abiihi aabii waxa uu ka wariyey qaala inuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alru'ya alsaalixatu riyada wanaagsanee qofka uu ku riyoodo min allaahi ilaahay xaggiisay ka ahaataa ilaahay xaggiisay markaa ka timaadaa riyada wanaagsan waalxulm waalxulmu dhadhabka riyada qarowga ahna min ashaytaani shaydaan xaggiisay ka timaadaa waa riyada aan wanaagsanayn fa idaa xalama hadduu dhabdhabo ama uu riyoodo axadukum axadkiin xulman riyo aan fiicnayn oo qarow ah yakhaafuhu taasoo cabsi gelisa falyabsuq ha u tufa can yasaarihi bidixdiisa bidixdiisuu afuufayaa waa tufitaan aan lahayn aan lahayn aan lahayn candhuuf saddex mar bay riwaayadaha qaar tilmaameen shaytaanka lagu ceyriyaa walyatacawid ha ka magangalo billaahi ilaahayna min sharriha riyadaa sharteeda fa innahaa laa taduruhu ma dhibaysee wax dhib ah markaa ma gaarsiinaysa can abii hurayrata radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah alla mooyey alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro waxdahu xaale uu keligii yahay laa shariika lahu shirkina uusan lahayn lahu lmulku weelkii ilaahay buu u sugnaaday walahu alxamdu mahadna asaa iskale wahwa ilaahay calaa kulli shayin shay kasta qadiirun waa mid kara fii yowmin maalintii mi'ata mara boqol jeer qofkii yidhaahdaa kaanat lahu waxay u ahaanaysaa cadla cashari raqaabi toban addoon qof xoreeyey oo kale wa kutibat lahu waxaa loo qoraa mi'atu xasanatin boqol xasana waa muxiyat waxaa looga hoobiyaa oo looga tirtiraa canhu xaggiisa mi'atu sayi'atin boqol xumaan ah wa kaanad lahu waxayna u ahaanaysaa xirsan xijaab bay uga noqonaysaa min ashaytaani shaytaanka yowmahu daalika maalintiisaas xataa yumsiya ilaa uu galabaysto walam ya'ti axadun axadna lama yimaado biafdala mima jaa'a bihi qofka wuxuu la yimid wax ka fadli badan ilaa axadun axad maahane camila camal qabtay oo sameeyey akfara min daalika arrintaa wax ka badan arrintaa wax ka badan qof sameeyey maahane wa canhu aydan anna alnabiya sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa samictum haddaad maqashaan siyaaxa diikad diiqa qayladiisa fas'alu allaha ilaahay weydiista min fadlihi fadligiisa allaahuma inii as'aluka min fadlika dheh hadduu diiq qayliyo fainahaa ra'ad malakan malag buu arkaya afweyna qayladan agadaa dhaguhu iga dilaacya hadhihi wa idaa samictum haddaad maqashaan nahiiqa alximaar dameerka qayladiisana fatacawaduu ka magangala billaahi ilaahay min ashayaani shayaanka ka magangala acuudu billahi min ashaytaan rajiimdeh fa innahu maxaa yeelay ra'aa shayaanan shaydaan buu arkaya shaydaan ayuu arkay taasuu la qayliyey baabu dawaabi alfawaasiqa wabillaahi towfiiq wallahu subxaanah wa aclam